bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala w ama alalifu fatakunu calaamata lirafci fi tahniyati اlasmaaءi khaasatan waxaan kusoo dhex jirnay macrifo baabkii macrifata calaamaati اlicraab loogu magac daray waxaan ihi icraabta usuul bay leedahay oo afar ah musanifka uu ka cabira aqsaamu اlicraab oo rafca iyo nasba iyo khafda iyo jasma wa isim kastoo mucraba ama ficil kastoo mucraba afartaas kama bixi karo afartii waa la qeybsadaan soo niriyo asmaada saddex bay ay leedahay afcaashana saddex laba way wadaagsadaan halna way kala leeyihiin afartooda saas baan soo niriyey marka waxaan soo niriyay rafcada waxa weeyaan kaana xaqu kuli marfuuci an yurfaca bidama mid kastoo marfuuca xaqiisa waxay ahay damo in lagu godo walidaalika damadii oo calaama tusinaysa marfuuc inuu isimkan yahay afar meel bay degtay isim mufrada iyo tathniya jamcu muana saani ficil mudaaric waawdina labay soo degtay marka sidaasaan laba calaamo aan kusoo dhammaynay min calaamaati wujuudi الrafci fi اlsmi aلdamatu wa hiya takunu calaamata lirafci fi arbacati mawaadic waاntahayna minha wاlwaawu yakunu calaamata liwujuudi الrafci niyaabata can الdama fi mowdicayni fi jamci اmudakari saalim wa fi اlasmaaءi اkhamsa calaamadii saddexaad oo afartii calaamood damada ay lahayd alif weeyaan markaasuu ku yihi alifka hal mowdac kaliya buu degaa wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaataa aliftii calaamatan astaan iyo calaamo lirafci liwujuudi rafci isimka inuu marfuuc yahay calaamay u noqotaa fii tahniyati اlasmaa'i asmaada labalabeyntooda khaasatan si gaarnimo ah marka aliftii calaamo bay noqonaysaa lirafci fii mowdicin waaxid wa huwa alasmaaء اlmuhanى asmaada la tahniyey waay isimka hadduu muhano yahay oo fii xaalati rafci ou joogo yurfacu bilalifi intaa keli a ah weeyaan yurfacu bilalifi marka tahniya maxaa la yidhaahdaa marna waa tacriif marna mowdic waay marna amhilo waay intaasaa lagaa rabaa marka waxaa la yidhaahdaa tahniya maa dalla cala اthnayni aw ithnatayni bziyaadati alifi wa nuuni fi xaalati الrafci wاlyaa wاnuun fi xaalatay الnasbi wاljari intaasaa la yidhaahda saalixu litajriidi wa caطfu milihi haddaad ku dartidne amase marxalo kale aanu dib dhigno marka tahniyada fiiri shaygan waxaa la rabaa oo lagu leeyahy isimkan waa muhana ama laba nin ha ku tusiya ama laba dumar labadaas dumar bani aadan ha noqdaan xayawaanaad ha noqdaan jaamidaad ha noqdaan arda ha noqdaan maa fi ay mushkila intaa unbaa laga doonaya maa dala cala thnayni aw ithnat akhara ma aha cala thnayni aw ithnatayni labo eh, rag ama laba dumar hadday noqdo xajar xajar xajaraani kursi kursi kursiyaani khaalid khaalid khaalidaani beyt beyt beytaani thowb thowb thowbaani sidaasaa laleeyahay wax kasta tahniya baab iyo baab baabaani laba shay oo isku mid ah hal rabaa inay noqdaan marka maa dala cala اثnayn aw اthnatayni biziyaadatin fi aakhirihi intaas waa ku gaabi kartaa ziyaadadaas waxaa waaye alif iyo iyo nuun fi xaalati rafci oo baabaani beytaani khaalidaani caalimaani caabidaani faqiihaani naxwiyaani waxaa weye alif iyo waaw alif iyo nuuna ugu dambeen ama ya iyo nuun sida noo imaa oo markaa caalimayni naxwiyeyni beytayni kursiyeyni qaacidayni caynayni ra'sayni sidaasaad leedahay waxaa un la rabaa shaygan inuu saalix litajriid in la kala goyn karo waxaa weeyaan zayd iyo zayd isku soo qabo zaydani intaad dhihi laha jaaa zaydun wa zayd jaaa zaydani baad leedahay fiiri marka hadafka laga leeyahay tahniyada waxa weeyaan ikhtisaar fi lcibaara waay hadda fiiri intaad dhihi lahayd toban ninaa kuu timid mid kastaba muxamed liiraad jaaanii muxamadun uma muxamadun uma muxamed jaaanii lmuxamaduuna yaad leedahay haddayba macnihii iyo lafdigii iska leeyihiin halkaas lafdigaa kaa deeqay meeshii aad dhihi lahayd ataytu bikursiyin wa kursiyin ataytu bikursiyeyni yaad leedahay darastu calىa caalimin wa caalimin calىa caalimayni aada leedahay marka maa dala calى اثnayn aw اthnatayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixu litajriid wax la kala jari kara inay ahaadaan hadday shaygii tahniya ku tusiyaan laakiin aan la kala jari karin mulxaq ah laleeyahy laakiin tahniya xaqiiqi ma ah mathala hadda waxa waaye ithnaani ithnaani iyo ithnataani hadda bal fiiri ithnataani labay ku tusinaysaa laakiin lakalama jari karo hadda oo mufrad ma laha ithnatun iyo ithnatun ma jirto marka mulxaqa le wixii tahniya ku tusiyo kala jaridna aan aqbalaynin ee suuradii tahniyada ku yimaado waa afar lafdi kilaa iyo kiltaa iyo ithnaan ithnataani waay kuwa haddana sharaxooda uma baahnid laakiin korka ogoobe waxa weyaan mulxaqaada lagu magacaabaya marka saarixun litajriid saasaa la rabaa in la kala jari karo oo shay isku mid ay soo bixi karaan <clears throat> wa cadfi milihi waxa weeyaan markii la kala jaro in haddii laysku cadfay shay isku mid ay noqon karaan oo meeshaa tirado jaaanii khaalidaani aa tiri hadhow haddii lakala jaaanii khaalidun wa khaalidun laba laysku cadfay ahaayeen asalkoodii laakiin khaalid iyo ali haddaad tiraa jaanii khaalidaani taniya ma aha laakiin takliib waay alabawaani iyo alqamaraani iyo ashamsaani iyo haddaad aragtid alabawaani oo lagala jeeda abun wa umun taniye ma aha inamaa huwa takliib weeyaan laakiin taniya xaqiiqi ma aha ilaahay waliabaweyhi likuli waaxidin minhuma sudus labadii aabba waxay leeyihin laba aabba ninkii mala hal aabba u laakiin aabbihii hooyaa lagala jeedaa ulibat guliba alabu cala alummi alqamaraani shamsi iyo qamara lagala jeedaa waxaa la yidhaha tahniya xaqiiqi ma aha kaas takhliib waay marka tahniyadii waa kaa tacriifkiisi maa dala cala اثnayn aw اthnatayni biziyaadatin fi aakhirihi ziyaadadaas maxay tahay hadii lagu ihahda alif wa nuun fi xaalati الrafci walyaa wa nuun fi xaalatay annasb wاljar saalixu litajriidi mufrad inuu noqon karaa la rabaa iyo wcatfu milihi calayhi saalixu litajriid wacatfi milihi calayhi haddii lakala jaro labo isku mid inay noqonayaan la ee taqliib lama rabo marka miithaalkoodii maxaad leedahay laba shay le iska soo qabso waxay ahaatabo hadday dumar tahay hadday rag tahay laba shay le iska soo qabso caalimun caalimaani jaaanii alcaalimaani haddaa tiraa ama xadara alcaalimaani marka <clears throat> xadara yaxduru اlcaalimaani waa isku mid leh ficilka unbaa maadi mudaaric xadara ficil maadi mabniyun cala اlfatx alcaalimaani faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi اlalifu niyaabata can اdama liannahu muhanan wanuun ciwadu can tanwiin fi ism mufrad sidii aan jamcu mudakr saalim caalimuuna markaan lahaynay lamid tahay marka ulajeedada waa maxay alcaalimaani meeshii mfradka alcaalimu dama loogu godi lahay kan alifaa booskiisa degay alifti marka waa shaqaalo oo dama ay leedahay weeyaan walidaalika waxaan ihi marfuucu bilalifi niyaabatan can idama waxay ahayd kulu marfuucin lagu godo damo midkaana aqbali waaye markaasaa leeyahay naaib iga noqo meeshaan geli waaye aniga alcaalimaani faacilu marfuucu wcalaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama lanahu muhanan wnuuni عوض عن tanwiini في ismi اmfrad marka ha u malayni kul marfuuc faacil keliya yahay laakiin ashal amhila lagu soo qaadanaya hadhow marfuucaadka waa imaan doonaa marfuuca wuxuu noqon karaa mubtada wuxuu noqon karaa khabar wuxuu noqon karaa naaib faacil wuxuu noqon karaa ismu kaana wuxuu noqon karaa khabaru kaana way badan yihiin marfuucaadka laakiin faacil baan mithaal aan hadda kaagaga dhigay haddii la yihahda had yeertaan العالمان يسافران العالمان mubtada مرفوع calaamatu رفع alif niyaabatan عن dama liannahu eesh مثنى marka waa kaa mubtada waayo waxba ma diideyso isimka inuu marfuuc yahay marka leeyahy isimka marfuuca waa kuwi haddii lagu waa kuwi imaan doona almarfuucaatu sabcatun oo musanifku dhihi doona isimka la godi doona waa kuwa imaana laakiin haddii la godo maxaa lagu godayaa waxa weeyaan eh, maxaan ku irahdaa eh, sidaana loo goday hadduu mfrid yahay damo haduu tathniy yahay alif haduu asmaa khamsa yahay waaw haakada ayb marka tathniyadii tacriifkeedii waanu ogaanay mithaalkeedii waanu ogaanay eh, maxaan ku irahdaa hadda fiiri wqaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim qaala rajulaani icraab hadii lagu yihahdo qaala ficlu maadin mبنiي عlى الفتح rajulaani faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi alif niyaabatan can اdma lأnahu muhanى wanuun ciwadan can tanwiin fi ism mfrad bas rajulaani caalimaani qaacidaani kuli isku icraab waay ina garatid haddaad rajulaani icraabtid alhindaani waa lamid alkursiyaani waa lamid albeytaani waa lamid ardaani waa lamid maxaan ku iraha yadaani waa lamid kuli craabtooda waa isku mid mid kastaba marfuuc haduu mubtada yahay iyo haduu naaibfaacil yahay haduu ismu kaana yahay hadii lidhada kaana alcaalimaani musaafirayni hadii alcaalimaani ismu kaana marfuuc calaamatu rafcihi alifu niyaabata can duma lanahu muhana isku meeshile isimka la goday wou ku imaan doonaa marka tahniya kaasaa la yihahda wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaataa calaamatan astaan lirafci godaalka fii tahniyati alasmaa asmaada markii la tahniyeynayo yay calaamo u noqotaaho alifaa lagu godaa meeshii dama lagu godi lahay khaasatan sidaas weeyaan ayib waxaan le wa ama nuunu markaan calaamadii ugu dambeysay damo waa ka soo baxnay afaray degtay waaw laba mowdacay degtay alif hal mawdacay degtay nuuntina waa tana wa ama nuunu nuuntii fatakuunu calaamatan calaamo bay noqotaa lirafci ay u noqotaa fi lficli mudaarici ficilka mudaaric markii in la goda la rabo waa soo dhaafna damaa lagu goday hadduu keligiis yahay idaa lam yatasil biaakhirihi shay qofkii daki ah isla markii wuxuu isweydiinaa hadda waxaa ida tasala biaakhiri shay maxay noqon doontaa aydoo dhegta u taagan tahay baa marka laleeya ida tasala bihi waa kana marka awal hore waxaa lagu sheegay ficilka mudaaric aduu keligiisa yadribu yaqcudu yadhabu yabni yadcuu yaqra'u ficil mudaaric marfuuc calaamat rafci damadaahiru iska ahay damaa lagu goday hadda marka ficil mudaaric damaa lagu godaa ida اtasala bihi damiiru tahniyati taniya damiirkiis haduu la xadhiirsado ficil mudaaricu aha yadribu yadribaani dheh tadribaani aw damiiru jamcin jamca damiirkiisa waawiljamaaca la xadhiirsaday yadribuuna tadribuuna aw damiiru lmuanathati almukhaaba almuanatha midii la dumaray damiirkeeda la xadhiirsaday almukhaaabati lala hadlay tadribiina taqcudiina takhaafiina haakada marka maxay noqonaysaa waxa weeyaan ficilkaas haddii aakhirka alifka la xariirsato yasmacu asoo ahay alif lagel yasmacaani asagoo yaqcudu ahay waaw la xariir yaqcuduuna asoo maalan eh, taqra ahay ya la xariiri taqra'iina dumarkiyaa lagula hadlaya saddexdaas midkood hadduu la xiriirsado meeshii dama looga godi lahay waxaa lagu godayaa thubuut nuun waxaa lagu godayaa thubuut nuun intaas keli a waay ayib ida اtasala bihi damiiru tahniyatin haddaad tiraahdid aلطaalibaani yadrusaani yadrusu buu ahay yadrusaani yadrusaani aلطaalibaani yusaafiraani alhindaani taqra'aani isku meeshio hal mid haddii lagu icraabo inta kala garo markaasaa waxaa tiri alkhaalidaani ama alkhaalidaani yasmacaani maxaad leedahay markaas alkhaalidaani alkhaalidaani mubtada marfuuc وعلامة رفعه الألف نيابة عن can لأنه liannahu wnuunu ciwadu can tanwiini fi smi mufrad nuunta oo jamcu mudakari saalim iyo tahniyada ku jirto ciwadu can tanwiini fi smi mufrad waa nuunta oo ficilka mudaarica aakhirkiisa ku jirtane nuun icraab waa yasmacaani ficlu mudaaricu marfuucu wacalaamatu rafcihi hubuut nuun niyaabatan can dama lanahu min almhilati اkhamsa wاlأlifu yasmacaani faacil aliftaas oo damiiru tahnili faacilay noqonaysaa faacilkaa noo imaan doona marna isim daahirow noqonaa oo daraba caliyun caligaas faacil waayo marna yadribaani a lagu leeyahay aliftaasaa faacilkii ahoo labadii wax garaacaysa alifka la bedelkooda lasoo qaatay marka faacilka marna damiiru noqon doona marna isim daahira marka adiga ha isku mashquulin intaas marka waxaad leedahay damiiru taniya smacaani ficlu mudaaricu marfuucu wa calaamatu rafcihi thubuut nuun nuuntaas niyaabatan can dama waxay ahayd wax la goday in dama lagu godo wlalifu faacil mabnin cala sukuuni fi maxali rafcin waa iska dha faacil la iskaga ogow keli ah aw damiiru jamcin isku icraab waay yasmacuun meeshad yasmacaani kale ahayd yasmacuuna yacqiluuna qur-aanka hadda faanta fiiri ina fii dalika la aayaati liqowmin yatafakaruuna yacqiluuna yasmacuuna isku wada icraab waaye mid le iska soo qabso yatafakaruuna haddaad icraabtid yacqiluuna yadhabuuna yatafakaruuna yuminuuna liaayaati liqowmin yuminuuna marka yasmacuuna ficlu mudaaricu marfuucu wacalaamatu rafcihi hubuutu nuun niyaabatan can dama walwaawu faacil yasmacuuna haddaan ogaanay yacqiluuna yasmacuuna yuminuuna yatafakaruuna kulli isla wada baab ay noqdeen baab dhanaaba kuu furmayba mucdamu alaayaat alqur'aaniya tantahi bihadihi ariiqa marka ciraabteeda waa amhilatu lkhamsa layihahda waxaa ka wanaagsan inaan la dhihin dad badanaa afcaal lkhamsa layihahda afcaal ma aha liannahu afcaal lkhamsa hadday ahaan lahaayeen shan ficiloo sidii asmaa lkhamsa u koobane tanna saas ma aha ficil kastaoo mudaaricia shantan laga keeni karaa fiiri hadeertan yasmacu yasmacaani tasmacaani yasmacuuna tasmacuuna tasmaciina shantaas waay ficilkan waxaa lagu yiri yuminu kakan yuminuuna tuminuuna yuminaani tuminaani tu'miniina marka ficil kasta shan laga keeni kara waa amhila waa marka marka khulaasat اlqowl amhilaة اkhamsa asigaaba ku tacriifiye kulu ficli mudaaricin itasala bihi alif اlاثnain aw waaw اljamaacati aw yaa اlmuanathati اlmukhaaطaba sidaasaa la yihahda ficil mudaaric oo ay alif اlاثnain gadaal kaga xariirsatay ama yaa lmuanath almukhaadaba ama waa ljamaaca kulu ficlin mudaaricin itasala bihi damiiru tathniya dheh ama alif اثnain dheh isku mid waay damiiru jamcin dheh aw waaw ljamaaca dheh isku mid waay damiiru lmuanath almukhaadaba dheh aw yaa lmuanath almukhaadaba dheh saddexdaas waxaa weyaan sidaasna waa loo cabiri karaa sida musanifku u dhigayna waa loo akbiri karaa fiiri wاlmuminuuna wاlmuminaatu bacduhum awliyaau bacdi yamuruuna bاlmacruufi wayanhawna can اlmunkari fiiri yamuruuna bاlmacruuf yamuruuna wayanhawna wayuqiimuuna الصalaata wayu'tuuna الzakaata wayuطiicuuna اllaha warasuulahu fiiri intaasoo dhan amhilaة khamsa waay yamuruuna maxaan ku irahdaa wayanhawna wa yuqiimuuna wyuiicuuna kuligeed waxaad leedahay ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti nuun wlwaawu faacil kuligeed icraabtasay wada qabta marka fiiri baab dhan ayaa kuu baxaya waxa dhan oo quraanka ama yuminuuna yacqiluuna ku dhamaado ama aayaadkaasoo dhan isku mid wa ayib tadribiina haddii icraab lagu yiraahdo sidaas oo kale waa tadribiina ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti اnuun hadhowti dambe niyaabatan can dama lanahu min amhilati اkhamsa walyaau faacil intaasaad leedahay marka calaamaadkii rafcada ay laheed waan ka soo baxnay marka afar calaamoay leedahay kor inaad ka xifdidaal rabaa damada afar mawdacay degtay isim mufrada jamcu tagsiir jamcu lmuana saalim ficil mudaaricdaa lamid sil biaakhiri shay waa soo dhamaynay waaw jamaaca laba mawdacay degtay ismu lmufrad maxaan idhahdaa jamcu lmudakari saalim iyo asmaau lkhamsa alifti hal mawdacay degtay oo tahniyada ah nuun eh, annuunna idin hal mowdacay tagta waa amhilatu lkhamsa intaasaan kusoo dhamayn marka afartii calaamo oo wa aqsaamu arbacatun rafcun iyo calaamaadkii rafcada ay leheedaan soo dhamayn maxaa ku xigay wa nasbun waatanaa walinasbi khamsu calaamaatin meeshii ay rafcada afar ka leheed shantiyaa ka badatay ee nasbadiyaa ka badato wاlkasraةu wاlyaau wa xadfu الnuun intaasay leedahay nasbada waxa weeyaan naaibkeeda koobaad mid kastoo mansuub oo in la nasbiyo la rabo fatxa in lagu nasbiyo waay ayadaa asal ah kulu mansuubin yunsabu bilfatxa meeshii ay fatxa geli wayso yay afartan calaama naaib ka noqonayaan intooda waxay isla tusinayaan isimkan inuu mansuub yahay isimka goormow mansuub noqon karaya waa ku imaan doona mansuubaadka khamsata cashar oo ku dhihi doona marka waliga waxaan la gaarin wakhtiga ha ku qaadin waxa la jooga maanta iska ogow marka isimka goormow mansuub noqon kara markuu mafcuul bihi noqdo markuu khabaru kaana noqdo markuu ismu ina noqdo waa waa waa waa waa badan yihiin laakiin maanta waxaa loo jeedaa isimka biayi ariiqa mansuub haduu noqdo maxaa lagu nasbinaa markaasaa lagu leeya fatxa a lagu nasbinaa ayadana isimkaas inuu mansuub yahay ku tusinay hadday fatxadii geli waaysa afartan calaamoo kale yaa ku xigto waa kana markaasuu ku yiri fa ama alfatxatu fatakuunu calaamata linasbi fi halaathati mawaadica saddex mowdic saddex mowdic bay nasbadi calaamo fatxa u noqon kartaa fatxadii calaamo noqonayso fi lismi lmufradi isimkii mufradka ahay iyo wa jamci taksiiri jamcii la jijibiyey iyo walficli lmudaarici idaa dakala calayhi naasibun ficilkii mudaaric naasib hadduu galo walam yatasil biaakhirihi shayun aakhirkiisana waxba uusan la xiriirsanin marka fiiri isim mufrad markii la goday maxaa lagu godayey haddii fii mowdici rafci ou dhaca damaa lagu goday qofkii waa isweydiina hadduu mansuub noqdane fatxaa lagu nasbinaa isim mufrad marka tacriifkiisa hadda waa soo sheegnay uma baahnan maanta markii shayga la tacriifinay ama la xadaynay markuu fii xaalati rafci ahay keli kuma gaar ah isimka markii lagu yihahda mufrad maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai alkhamsa waxay tacriif u yahay fii xaalati rafci joogo fii xaalati nasbi ha joogo fii xaalati ljari ha joogo isim mufrad oo dhan tacriifkiisa kaas waay marka hal maraan soo tacriifinay hadda laguma celinaya isim mufrad ah maxaad rabtaa inad tiraahdo waxa weeyaan waxaad leedahay maala ra-aytu caliyan isim mufrad a ah waay hadda ra-aytudaas ama ra'aa muxamadu caliyan ra-aytudaas iskaba dhaaf hadhow inay ku dhibtay raaa waxaa weeyaan ra'aa ficil maadi mabniyu calى fatxati muqadara calى اlأlif litacaduri muxamadu faacil marfuucu calaamatu rafcihi damat ظaahira fi aakhirihi caliya mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahir ulajeedada waxa waaye ra'aa muxamadu caliyan caliyantaas oo la nasbiyaa loo jeeda maxaa lagu nasbiyey fatxa wa calaamatu nasbihi fatxatu daahira isim mufrad wa marka raأaytu caliyan dhe muxamadan dhe rafactu xajaran haddii tirahda rafactu ficil wa faacil xajaran mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nisbi fatxa daahira haddaad caliyan garata xajaran garo waa ka wwaritha sulaymaanu daawuuda wawaritha sulaymaanu daawuuda waritha ficil maadi mبنiي عlى الفتح سuلaيmاn فاaعل مرفوuع وعaلاamaة رفع dم ظاaهرة dاwوda مفعuuل bه منصوب وعaلاamaة نسبه فتxة ظاahiرة في آkhiره فiir waa فcل فاaciل مفعuuل وwriثa سuلaيmاn dاwوda وhاkda dاwوda مفcuulkiina macnihiisa darintida lagaa rabaa waxay wax ku dhacayen waay faacilna ninka wax samayna waay hadduu qofka macaanida ta u tadaburin hadow afkiisa wixii soo qabtu iskaga hadlayaa mafcuulkii u faacil iska leeyahay faacilkii mafcuul lannu macnihii maba fahamsano faacil waa nin sameeye wax waay lagu yihahdo hadeertaan akala muusa alkhubza muusa ninkii wax cunay waa faacil waay khubzana waa wixii la cunay mafcuul waay wahaakada marka macnihii kala fahm ayb marka isi mufrad maxaa lagu nasbiyaa fatxa ra'aytu caliyan oo kale waay wa jamci taksiiri jamcu taksiir waataan soo niriyo maa dala calى akthara min اثnayn aw اthnatayni maca tagayuri suurati mufradihi aan soo niriyey marka waxaad leedahay darabtu الrijaala darabtu ficl wa faacil الrijaala mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira waa jamcu taksiir waay lannu jamcna waa ku tusinayaa mfradkiisi oo la jijibiyuna ka yimiday intaas kelia w wاlficl mdaarici ficilkii mudaaricne markii in la nasbiya la rabo fatxaa lagu nasbinaya goormo waa idaa dakala caleyh naasib ficilka keligiis iskama nasbismayo hadaad shalay haddaan soo niri yadribu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazim baa la yihahda haddii markii hore keligiis u godnay haddana nasbi yadriba iskama dhihi kartid waxaa la rabaa isbedelkaa yimida waataan soo nida takhyiiru axwaali awaakhiri اkalimi liikhtilaafi اlcawaamili daakhila calayha ha iloobin marka ficilkii marna ma noqon karo yadribu yadriba yadrib keligiis iskama noqon karo yadribu markuu leeyahy caamil qarsoono godadka keen godaalkan keenaa joogo markii la nasbinaya idaa dakhala calayhi naasibun saasaa la raba lan yadriba inuu noqdo lan yadriba muxamadun axada aada leedahay lan xarfu nafyi wa nasbin yadriba ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi fatxatu daahira ulajeedada hadda ficilkan waa la nasbiyey maxaa nasbiyey lantaas oo min adawaati nasbi ka mid ah ficilka mudaaric saas inuu noqdaa la rabaa lan yarjica xataa yarjica ilayna muusa fiiri xataa yarjica xataadaas an ka dambaysa lagu nasbi marka ficilka waa in wax nasbiya loo keena idaa dakhala calayhi naasibun kow walam yatasil biaakhirihi shay hadda fiiri lan yadriba hori a laga soo galay laakiin gadaal waa kafiyow yahay haddii gadaal lagala xariso lan yadribaa layidhah alif ay la xariisato baab kaluu gelaya waa noo imaan doonaa laakiin ficilkii mudaaric markii fatxa lagu nasbinaya an yataqadama calayhi maa yaqtadi nasba nasbada wax keeni kara inay ka horeeyaan kow nuqtada labaad waxaa la rabaa in gadaal wax lagala xariirsanin intaas waxa weeyaan markii isim mufrad in la nasbiya la rabo fatxaa lagu nasbinaa markii jamcu taksiir in la nasbi la rabo fatxa ficil mudaaric idaa dakhala calayh naasib walam yatasir biaakhiri shay fatxa intaas waay ayib intaa ficilka mudaaric waxa weeyaan isimku mufrad kulli waa soo sheegnay wa ama alalifu fatakuunu calaamata linasbi fi lasmaai alkhamsati ah. asmaau lkhamsadii hadda aan soo sheegaynay shantii kelimo shantii kelimo markii la goday waana soo martay waaw baa lagu gadanaa haadaa abuuka alileh khabar mubtada marfuuc bilwaaw ama jaaa abuuka faacil marfuuc calaamatu rafci waaw niyaabatan can dami liannahu min alasmaa alkhamsan soo dhaafna laakiin haddii in la nasbiya la rabane waa kana ra-aytu abaaka wa akhaaka wamaa ashbaha dalika asmaau lkhamsa haddii in la nasbiya la rabo luqada fasiixa ah alif baa lagu nasbinaa waawna waa lagu godaa ya-na waa lagu hoos dhigaa waa noo imaan doontaa marka asmaa lkhamsa xaaladeedii labaad waay markii waaw lagu godo talow maxaa lagu nasbi doonaa ma fatxa ma alif ba ma ya ba markaasaa lagu yihi alif ra-aytu abaaka wa akhaaka a ka mid eh raaytu raay ficil maadi ficlu maadi mabniyu calى الsukun lاtisaali bdamiir rafci mutaxarik wa taau faacil mabniyu calى dami fi maxali rafcin hadda ma gaarin taas lagama rabo ra-aytu ficlu wa faacil iska dheh haye abaaka abaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi اlأlifu niyaabata can اlfatxa liannahu min alasmaaءi alkhamsa abaaka mudaaf wاlkaafu mudaafu ilayh abaakanaan maanta u jeedinaa ra-aytudaas ficili faacil hadaa tirahdo waa kugu filanta sidaasoo kale ra-aytu akhaakana waa la ecraab ayadana intaas faham ulajeedada waxaa weeyaan maanta ra-aytu abaaka tii hora jaa abuuka aheed aabbahay asaa yimid faacil waa saa yimid hadda ra-aytu abaaka aragaadii asiga ku duldhacay hadduu araga wax maxsuus oo ahaan lahay wuxuu daleemo sida ushi oo kale darabtu abaaka waa lamid ama darabtu hadhihin caasi ha noqonin akramtu abaaka dheh akramtu abaaka aabbaha ayaan karaameeyey akramtu ficil wa faacil abaa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi اlalifu niyaabata can اlfatxati liannahu min alasmaaءi اlkhamsa abaa mudaafu lkaaf mudaafu ilayh intaas weeyaan ayb wmaa ashbaha dalika wamaa ashbaha dalika waa maxay ra-aytu abaaka wa akhaaka wa xamaaka wafaaka yaa lamid ah wadaa maalin shantii waa lafdi oo han la yidhaah oo hanaaka laleeyahay yaa marka qaarkeed lagu dara laakiin sida wanaagsan inuusan min alasmaai alkhamsa kamid ahaynaa wanaagsan hadda ma aanan gaarin booskiisa ayib marka haddii lagu yidhaahdo asmaau lkhamsa maxaa lagu godaa ina tiraa lagu kordhigaa hadaa tiraa asmaa اkhamsa waxaa lagu kordhigaa fatxa khalad waay jamcu tagsiir maxaa lagu godaa dama maxaa lagu kordhigaa fatxa in sidaas soo saari kartidaa la rabaa ayib marka haddaa tirahda raaytu abuuka haddaa tirahda naxwadii waad gaftay lannahu waxaa lagu leeyahay asmaau lkhamsa abuuka waa mafcuulu bihi asmaau lkhamsa oo alif in lagu goda rab waaw aad keentay waaw waa lagu godaa loma kordhiga khalad waa marka fiiri ina ina waa xarfu tawkiid wa nasbin abaa ismu ina mansuub ina abuuna haddaa tiraahd sida dadka hadda maanta ay caado u leeyihiin waxaa weyaan khalad bay noqonaysaa ayib taas waa aliftii oo asmaa lkhamsa degtay fiiri waxyaalaha ardayga bilaawga isku khaldaya hadda alif wax lagu godaan soo marnay tathniya hadday tahay alifaa lagu godaa jaaa azaydaani jaaa alcaalimaani ayadii wax lagu goday hadana wax lagu nasbina laakiin booskia kala duwan taasna tehniyay ahayd tanna asmaa khamsa waay qofku waxaa la rabaa inuu kitaabka la fariisto aad u tadaburo maskaxda waxay leedahay meelo badanoo daakiro wax lagu kaydayo marka khasaanaadkaas inaad kala gelisid macluumaadkia la rabaa midba meesheeda inaad gelisid laakiin haddii alifa xagga wax lagu goday inta alifa lagu waa isku dhex markaa kadib koobshaan soocaba hadaa tiraa kuu dhamaatay waxaa rabaa sabar kor fariiso fiiri meesha ee alifka gashay miithaalkeedana fiiri alifta haddana soo noqotay iyo meesha ay gashay miithaalkeeda fiiri farqiga u dhexeeya kala arag hadho wixii kala boostay intaasaa looga badbaada sideedaba laakiin marka hore way isku dhexyaacayaan baabkan naxwada lagu sheegaana baabkan baaba asaasan u ah ayib taas alifti weeyaan wa ama alkasratu fatakunu calaamata linasbi fi jamci اlmuanath الsaalimi ayib kasradii waa hoos dhig waxyaalaha imtixaanka ardayga keenaya waxaa weeyaan hoos dhig baa wuxuu yahay jamcu lmuanath saalim haddii in la kordhiga la rabo hoos dhigaa kordhig u noqonay fiiri hadeertaan waxa weeyaan jamcu lmuanas saalim muxuu ahay maa jumica bialifin wataa-in masiidatayni wixii oo jamaciisa jamaca inuu ku tusiyo sabab alif iyo ta ay u tahay hindun ay ahayd hindaat baa layidhi marka waxaad tiri darabtu alhindaati aada leedahay waxay ahayd in la yidhah darabtu alhindaata mafcuulu bihi wa hayd darbigii ku dhacay alhindaata mafcuulu bihi mansuub calaamat fatxa daahira laga rabay markaasaa lgu leeyahay jamcu taksiir jamcu lmuanath saalim kordhig waa ku culus tahay markii in la kordhiga la rabo hoos dhiga kordhig loogaga dhigaya oo maxaan leeyahay markaas darabtu ficlu wa faacilu alhindaati mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alkasra niyaabatan can اlfatx لأnnahu jamcu اmuanahi saalim jamcu muanahi saalim markii la godaa sidii saxdu ku imaana damaa lagu godaa markii la hoos dhigi doono kasraa lagu hoos dhiga waa muuqataa laakiin markii la kordhiga ishkaaliyad ay ka timid markii la kordhigayo meeshii in fatxa lagu kordhiga la rabay kasraa lagu kordhiga kasradii a ah waxay naaibka noqonay fatxadi sidii ismkii laayansarifka cagsigiisa fiiri khalaqa allahu samaawaati waalarda walidaalika mucalimiinta soomaalida waxay dhihi jireen ardayga markuu qur-aanka xifdinayo khalaqa allahu samaawaati waalardi badana ayuu ku gafa liannahu samaawaadkia hoos dhigan carabkana ardi buu raacsiinaya markaasaa waxaa lagu leeyahy ma ahane khalaqa waxaa laga dayaa arda laga dayaa marba haddii laamta khalaqa kordhigan tahay samaawaatidan hafiirna ardana waa kordhigaysaa lannahu sababta waxa weeyaan ardada waxaa loo kordhigaa samaawaadkii oo mafcuulu bihi oo mansuub ay ku cadfan tahay walmactuufu cala mansuub mansuub in la yidhaahdo marka fiiri khalaqa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi allaahu faacilu marfuucu wacalaamatu rafci damatun daahira fi aakhirihi hadaad jaa caliyun craabteeda barata khalaqa allahuna inaad aqoontid waay laakiin jaa caliyun iyo jaaa zaydun waa khalaqa allaahuna ma aqaani macnihii wixii kuma ayna dhicin asamaawaati mafcuulu bihi len abuurin waa la abuuray ayadii allahu ilaahayna faacil waa alihii wax abuuray waa alihii wax iijaadiye waay macnahaas faham asamaawaati mafcuulu bihi mansuub wcalaamatu nasbihi alkasra niyaabata can اlfatxa liannahu jamcu lmu'anath saalim oo liannahda waa tacliilo maxaa fatxa loogu nasbinayaa maxaa kasra loogu nasbinaya jamcu muana saalim xaaladiisaa saas ah khalaq allahu samaawaati ayib halkaas mowdac bas bay kaa degtaa wa ama alyaau fatakuunu calaamatan linasbi fi tahniyati waaljamci ilaan hadda waxaan soo dhaafnay fatxadii waa soo dhaafnay alifna waa soo dhaafnay kasrana waa soo dhaafnay yaadi yaa kuu timiday ya waxbaa lagu nasbiyaa maxaa lagu nasbinayaa tahniye iyo jamac haddeed isim muthana ah aada rabtid inaad nasbisid oo mafcuulu bihi aad ka dhigtid ama maxaan ku iraahdaa khabaru kaana aad ka dhigtid ama ismu ina aad ka dhigtid ama mafcuulu macahu aad ka dhigtid waa badan yihiin mansuubaadke ama xaal ou noqdo waxa weeyaan ya baa lagu nasbinay markaasuu ku yidhi wa ama alyaau yadi fatakuunu calaamatan astaan bay noqotaa linasbi bay u noqotaa fi tathniyati asmaadii la labalabay iyo waljamci tii la jamci jamcu mudakar saalim aa loo jeeda jamcu muanath saalim waa laguu soo sheegay bo ina kasra lagu nasbinay marka waxaad leedahay ra-aytu almuxamadayni wاlmuxamadiina fiiri ra-aytu almuxamadayni labadii muxamedna waa arkay wاlmuxamadiina haddii kale kala du ra-aytu اlmuxamadayni wاlkhaalidiina dheh yani laba nin oo oo maxamed iyo maxamed layihahdan waad aragtay saddex nin oo min khaalid la yihahdan waad aragtay maxaad leedahay markaan ra-aytu almuxamadayni wاlkhaalidiina kan hore waa maxay waa tahniyo kan dambana waa maxay waa jamcu mudakari saalim labadoodii waxay kula mid yihiin mid kastaba mid kastaba mansuub calaamatu nasbihliya niyaabatan can اlfatxi isla wada yihiin eh, haddee labadii haddii ya lagu nasbinayo sideen u kala garan karaa qofkii waa isweydiin karaa markaasaa lagu leeyahy horta macnihii faham haddaan ku iraahda alcaalimayni iyo alcaalimiin haddaan ku iraahdo ma isku mid ba haddaan ku iraahdo ra-aytu ama akhadtu lkitaabayni iyo ma isku mid ma e, iyo iyo iyo maxaan ku iraha kitaab lama jamcin karo jamcu dikarsaalon lama jamcin kare akramtu tilmiidayni ama akrabtu almuminayni io wlmuminiina isku mid mi ah muminiin dad badan waay muminayni labana waay marka waxaa lagu kala garanayaa macnaha horta fiiri shaygii laba ku tusi waa muhana wixii wax badan ku tusiyana waa jamac ko midda kale waxa weeyaan yada waxa ka horeeya tahniyada waa kordhigan tahay nuunta ka dambeeyane way hoos dhigan tahay caalimayni kitaabayni beytayni qaadirayni samiicayni waxa weeyaan ya-da waxaa ka horeeyo waa kordhigan yihiin waxa nuunta ka dambeeyana way hoos dhigan tahay tathniyada jamcu mudakari saalimna cagsi waaye waxaad leedahay caalimiina qaadiriina muslimiina mutasadiqiina khaashiciina taa'ibiina ayadana waxaa weya ya-da waxa ka horeeya way hoos dhigan jamcu dikr saalim nuunta ka dambeeyana waa kordhigan tahay saasaa lagu kala garta marka haddii lagu yidhaahdo labadoodii ya-a lagu nasbiyey isku darsoomi maayaan macnahana way ku kala duwan yihiin calaamo baaris ana way ku muuqataa oo ya waxa ka horeeya tatniin waa kordhigan tahay waxa ka dambeeyana way hoos dhigan marka haddaa tiraha darabtu azaydayni haddaa tiraahd tahniye waay darabtu ficlu wafaacil azaydayni mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi lyaa niyaabatan can fatxa liannahu muhana wa nuunu ciwadu can tanwiin isma bedela nuunki nuunta tahniya haday ku jirto fii xaalati rafci wاnasbi wاljari isku mid waay ayib raaytu zaydiina dhe hadana jamcu saalim ka dhig azaydiina mafcuulu bihi mansuubu wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabata can اlfatxati lannahu jamcu اlmudakar saalim wa nuuni ciwadu can tanwiin fi ism mufrad icraabtooda waa isku mid macnahana way ku kala duwan yihiin lafdigana way ku kala duwan yihiin marka haddii la rabo jamcu mudakar saalim maxaa lagu godaa haddii lagu yidhaah waaw ina soo tuurtaa la maxaa lagu nasbiyaa ya asmaa lkhamsa maxaa lagu nasbiyaa alif tathniya maxaa lagu godaa waaw alif sidaasa lagaa rabaa ina tirahda ayib w ama xadfu nuuni fatakunu fayakunu calaamata linasbi fi lafcaali اlkhamsa alatii rafcuhaa bithabaati nuuni wa ama xadfu nuuni nuunta markii la goynayo fayakunu xadafkii wuxuu noqdaa calaamatan astaan linasbi kordhigii fi lafcaali buu u noqdaa afcaal waxaa ka fiican fi lamhilati uu u noqdaa alkhamsati shanta aheed alatii amhilado rafcuhaa godaalkeeda bithabaati nuuni bithubuuti nuun bithabaati nuun nuunta sugnaanshadeeda waxa weeyaan amhiladii ama afcaashii hadda nuunta lagu soo goday haddii in la kordhiga la rabo ou naasib galo nuuntii ayada aheedaa la goynaa intaa keliya awa fiiri hadeertaan waxaan soo dhaafnay yu'minuuna ficlu mudaaric marfuuc bithubuuti nuun buu ahaa haddii asoo yuminuuna naasib ou galo lan yuminuu alaleeyahay nuuntii ayadaa la goynay marka nuunta goynteeda waxay calaamo u tahay isimkan ficilkan dheh ficilkan inuu mansuub yahay calaamo u tahay oo maxaad leedahay lan yuminuu lan xarfu nafyin wa nasbin yuminuu ficlu mudaaricu mansuubu bilan wa calaamatu nasbi xadfu nuun walwaaw faacil sidaas waay marka nuunti hadday joogtane inuu ficilka marfuuc u yahay calaamo u tahay haddii la gooyane ficilka inuu mansuub yahay calaamo u tahay hadda intaasaan joognaa waxaan u inay waadix tahay amhilatu lkhamsa waa soo tacriifin kulu ficli mudaaricin itasala bihi alif lithnayn intaan soo lahayn hadirta marka wa amaa xadfu nuuni fayakuunu calaamatan في afcaali الخمسة أفعاش shanteeheed التي afcaasho rafcuhaa godaalkeeda bithabaati nuun ay ahayd waa kaasa fiiri fain lam tafcaluu walan tafcaluu walan tafcaluu tafcaluuna ay ahayd markaasaa lan la geli nuuntia laga gooye ficilkaas calaama waxay u tahay inuu ficilkaas mansuub yahay intaa keliya awa waxaa darsiga inan dheerayaa laga yaabaa laakiin adigaa lagaa rabaa hadba meeshii awoodaada ku joogta in cajalka ku dansatid asiga aad ku soo ceshatid adiga iyo tabartaada waay laakiin darsiga inan dheereeyo waa dhici karta laakiin shardi maaha inaad dhamaysatid walilkhafdi halaathu calaamaatin alkasratu walyaau walfatxatu fiiriha markaan afartii calaamo rafcadi afaray leedahay waa soo dhaafnay nasbadii ay ku xigta shanay leedahay waa soo dhaafnay maxaa ku xiga khafdadi waliljari halaathu calaamaatin meeshii laga dhila khafda buu yihi calaamada hebelkuufiyiin waay walilkhafdi halaathu calaamaatin alkasratu walyaau walfatxatu midan waa soo nusqaanta sooma marka isim waa kaa dhammaan rabaa liannahu isimu inuu marfuuc noqdo ama mansuub noqdo ama majruur majzuuma noqon karo marka isimka waa naga dhammaan rabaa saddex calaamo bay leedahay isimka la hoos dhigayo fa ama alkasratu fatakuunu calaamatan bay noqonaysaa astaan lilkhafdi fii halaathati mawaadica saddex isim markii in la hoos dhiga la rabo kasraa lagu hoos dhigaa waxay daliil u tahayne inuu isimkii majruur yahay intaas waa saddexdii waa maxay fi lismi lmufradi kow almunsarifi ee tanwiinta aqbalaya iyo hoos tanwiinna ama ama tanwiin aqbalay labadaasaa la yidhaahda ayib iyo wa jamci taksiiri jamcii la jijibiyey almunsarifi asigana ee munsarifka ahay iyo wa jamci lmuanathi muanathka jamciisii asaalimi ee nabadgalay markaasaa waxaa lagu leeyahay saddexdan markii in la hoos dhiga la rabo isim mufrada inuu munsarif ahaadaa oo macnaa hoosdhiga dhiga uu aqbali karaa waxaa jira isim mufrad oon hoos dhig aqbali doonin waa noo imaan doona iyo jamcu taksiir oon hoos dhig aqbalaya asigana iyo jamcu lmuanath saalim intaas tacriifkooda waa soo dhaafnay amhiladooda noo dhiman haddii aad tiraahdid marartu bi khalidin hadaa tiraahdid khaalid waa isim mufrad ah waana la hoos dhigay oo hadda kasradaasaa lagu hoos dhigay isim mufrad ah marartu birijaali aad tiri rijaali waa jamcu tagsiir haddana waa lahoos dhigay jamcu muanathi saalim haddii aad tiraahda nadartu ila eh, aalibaati haddaad tirahdid jamcu muanath aaliba jamceeda aalibaat muslima muslimaat hindin hindaat faatima faatimaat qaacida qaacidaat isku meeshile waa marka saddexdan markii in la hoos dhiga la rabo kulligood waxaa lagu hoos dhigaa kasra yaa lagu hoos dhigaa haday munsarif yihiin hadduu munsarif ahna waa ku imaan doonaa marka fiiri isimkii mufradka ahay miithaalkiisii waxaan ku miithaalina marartu bikhaalidin marartu ficlun wa faacil hadhowtiyaan kala qaadqaadi doona hadda ficil faacil ku soco bikhaalidin albaau xarfu jarin khaalidin majruuru bilbaai wa calaamatu jarihi kasra daahira intahayna waa isimkii mufradka ahi mufradkii khaalid hadaad garatay waxa weeyaan wixii kale waa lamid kulligood oo dhan haddaad tiraahdid ramaytu bixajarin haddaad tirahda marartu bikhaalidin ay la craab tahay bixajarin haddaad tirahda dahabtu ilaa ilaa zaydin haddaad tirahdid ilaadiyo xarf j zaydin majruur b ilaa calaamatu jirka zaydin hadaa tiraa sakantu fi lbeyti hadaa tiraa beyti isim mfrad a waay majruur bikasra waay wahaakada waqaftu cala ariiqi hadaa tiraahdi aariiqi waxaa weeyaan waa isim majruur ahoo zayd iyo khaalid inbay lamid yihin fi lfulki haddii la yihahda fulki waa isim majruur bifaa waa isim mufrad iyo jamc labada waa laga keeni karaa marka kaas waa mufradki weeyaan ko jamcu taksiir waxaa tiriye dahabtu biulaabi ila almadaarisi dahabtu biulaab ama marartu birijaal isku mid leewa dahabtu biulaab baan la tegay ila lmustashfa fiiri marka marartu birijaali albaau xarfu jar arijaali majruuru bilba wcalaamatu jari kasra daahira bas liannahu jamcu taksiir wa laakiin hoosdhig inuu aqbalayaa shardi ah jamcu lmuanathi saalim ahdaytu ila alfaatimaati fiiri markaan ilaa xarfu jar alfaatimaati ismu majruuru bilaa eh, u calaamatu jari kasra daahira haddii kale isku wada cadaf waxaa tihaha marartu bikhaalidin wاrijaali wاطaalibaati waa isku wada cadfi kartaa kan hore wuxuu u yaalaa isimkii mufradka khaalidin kan ku xigood ku cadaftay waxaa waay arijaali waa jamcu taksiir midkaad kusii cadaftay waaalibaati waa jamcu muana saalim intoodiiba waa kasra lagu hoos dhigay waadix weeyaan tacriifkoodina waan soo sheegnay ism mufrad maa laysa muhanan walaa majmuuca jamcu taksiir maa dala calaa akara min ithnayni wa thnatayni maca tagayurin fi jamcu muana saalim waa soo sheegnay wa ama alyaau yadi fatakuunu waxay ahaataa calaamatan astaan yay lilkhafdi hoos dhiga u noqotaa fi halaathati mawaadica saddex boos fi lasmaai alkhamsa o asmaa lkhamsa markii ugu dambaysa waa mar dambe ku imaamaysa cudran asmaa lkhamsa marka waaba laguu dhamaybo haddii la goday waaw baa lagu godaa jaa abuuka haddii la kordhigayo alifaa lagu kordhigaa ra-aytu abaaka haddii la hoos dhigaa ya-a lagu hoos dhigaa marartu biabiika iyada warkooda waa toosan yahay marka isim isim usoo qabso marka asmaau lkhamsa haddii in la hoos dhiga la rabo ya baa lagu hoos dhigayaa marartu biabiika aada leedahay wa akhiika wa xamiika wa nadartu ilaa fiika wa marartu bidii maalin dii fi bi abi aada leedahay saas waay asmaau lkhamsa marartu ficlu wa faacil biabiika albaawu xarfu jar abi xarfu ismu majruuru bilba wa calaamatu jarihi alyaau niyaabata can اlkasra lanahu min alasmaai اlkhamsa fi xaalat اljar waay abi mudaaf walkaafu mudaafe ileh hadaad abi ka fahamtay akhiika xamiika fiika dii maalin kuli isku icraab waay intaas keli a faham kow asmaa lkhamsa marka waa inaga dhamaatay saddexdoodii xaalo korka xasuus وفي التثنية اtahniyati wاljamci ah. tahniyada jamc meelaha u dhib badan waay tahniya maxaa lagu godi jiray alif maxaa lagu kordhigi jiray ya maxaa lagu hoos dhigaa ya ah. jamcu mudakari saalim maxaa lagu godi jiray waaw maxaa lagu kordhigi jiray ya maxaa lagu hoos dhigaa ya marka tahniyadii iyo jamcu fii xaalati nasbi waljari isku mid waay maxaan ku kala ogaan karaa inay taniye yahay kan inuu jamcha waa soo cadayn waxa ka horey waxa ka dambeeyaad ku kala ogaanay waa fahamnay taas ishkaaliyada inta kugu imaanaya waxa waaye taniyadii markii markii la hoos dhigayna ya baa lagu hoos dhigay marka taniyadiisen ku kala garna inay mansuub tahay inay majruur ah, taasna waa sahlan tahay waxaa lagu leeyahay markay mansuub tahay mansuubaadka shan iyo tobanka ay midka noqon karta markay majruur tahayna saddexda majruur midkood um mid noqonaysaa marka tan hadda midaas adig maanta kuuma taalo mansuubaadka kuuma imaanin majruuraadkana kuuma imaanin laakiin hadda fiiri haddaa tiraahdid marartu bizaydayni iyo raaytu zaydayni labada tahniya waa yihiin midna waa mansuub midna waa majruur midan majruurka xaraf jaaraaba ka horeeyabo bizaydayni ama bicaalimayni waxaa tiraabo xaraf jaraa ka horeeya wixii xaraf jar ama uu ka horeeyo ama mudaafu ilayhi noqdo ama mid jaran mid hoos dhiga raaco bismi illaahi araxmaan araxiim araxmaan raxiim oo kale ah intaas waa majruur wixii kasoo harayna mansuub waay mansuubaadkaa badan marka waxaad ku kala ogaanaysaa raأaytu zaydayni haddii lagu yidhaahdo waa taثniya mansuub ah oo mafcuulu bihi bay noqotay ama waxaaba kaaga fiican aan kugu miithaaliyo darabtu zaydayni iyo marartu bالzaydayni aan kugu miithaaliyo fiiri darabtu zaydayni zaydayn mafcuulu bihi waayo lannahu darbigiyaa ku dhacay marartu biزaydaynine waxa weeyaan majruur oo xaraf jaaraa ka hormaray marka calaa kuli xaal taniyadii iyo jamcu mudakari saalim fii xaalati nasbi waljari isku mid waay ayaga waxaa lagu kala saarayaa yada waxa ka horeeya wax ka dambeeya mansuubka iyo majruurkana waxaa lagu kala saaraya caamilka ka horeeya caamilna wuxuu keenayaa waxa ka dambeeya inuu uh, mansuub u qaato caamilna wuxuu keenayaa waxa ka dambeey waxa ka horeeya inuu majruur u qaato taasna way ku imaan doontaa laakiin maanta waxaa lagaa rabaa xilka ku saaran in lagu yiraa taniya sheeg axwaasheeda sadexdeeda xaala sheeg taniya alifaa lagu godaa yana waa lagu kordhigaa yana waa lagu hoos dhigaa jamcu mudakar saalim waa waa lagu godaa yana waa lagu kordhigaa yana waa lagu hoos dhigaa ficil mudaaric idaa lam yatasil biaakhirihi shay walam yataqadam calayhi naasibun damaa lagu godaa idaa taqadama naasibun walam yataahar calayhi shay waxaa lagu nasbiyaa fatxa ida itasala biaakhirihi shay yurfacu bithubuuti nuun wإida dakla calayhi naasib yujzamu ama yunsabu bxadfi nuun waa saas waay kor inaad ka taqaanidaa la rabaa marka waxaa weyaan tahniyadii raأaytu zaydayni wa raأaytu zaydiina zaydayn iyo zaydiina mid kastaba mansuub wa calaamatu nasbihi hadda maya waxaan joognaa majruurkii marartu bzaydayni wzaydiina aad leedahay marartu bzaydayni ama marartu bilkhaalidayni wاlmuxamadiina mid kastaba waxa waaye majruur bilba wa calaamatu jarihi alyaa markuu niyaabatan can اkasra kan horena waxaad leedahay liannahu muhanan midka dambena liannahu jamcu mudakar saalim nuunta labadooda ka wada dambaysana wa nuun ciwad can tanwiini fi ismi mufrad ay wada leeyihiin kulligood marka fi tahniya waljamci saas wa ama alfatxatu fatxadii fatakuunu waxay noqotaa calaamatan astaan lilkhafdi hoos dhig fi lismi bay u noqotaa alladii isimkoo laa yansarifu aan gedgadoomaynin laa yansarifu bimacnaa laa yaqbalu alkasrata aljara bilkasrati walaa yaqbalu tanwiin isimka kaasaa la yihahda marka isimka maalaayansarifka ah waxa weeyaan waxa weeyaan isim oo isimnimadine daciifku ah ficil buu shabahay baa la yihahda ficilkaa lagu yaqaanaa hoos dhigna ma aqbalo ficilka tanwiinna ficil ma aqbalo isim kasta marka aan hoos dhigna aqbalaynin tanwiinna aan aqbalayni fii nooc min almushaabaha ficilku shabahay ficilka wixiis diidi jiro hoos dhigaya tanwiintaa loo diida markii marka ina la hoos dhiga la raba isimkaas waxaa lagu hoos dhigaa fatxa cagsi jamci lmuanathi saalim jamcu lmuanath saalim markii in la kordhiga la rabo sow kasra laguma kordhigaynin kanna markii in la hoos dhiga la rabo fatxa lagu hoos dhigaa niyaabata can kasra waa isdhaafsadeen waa isdhaafsadeen waxaad leedahay marartu biaxmada fiiri biaxmadi ma arkaysid wa ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaati fiiri waxaan inay hoos dhigayn waxaa kugu daliil ah eh, walasbaatidii lagu soo cadfi waa la hoos dhigay marka ibraahim iyo axmed iyo kulli waxa weyaan waxa weyaan asmaa laa tansarif ibraahimun weligaa ma arkaysid ilaa ibraahimi ayadoo laleyna arki maysid liannahu waxaa weeyaan maalaa yansarifku waa waa qaacida gooni ah buu leeyahay laakiin kitaabkan hadda lagugu sheegi maayo waxaa lagaa rabaa inaad fahamtid ismu اladii laa yansarif waxa weeyaan huwa اladii laa yaqbal اljara bاlkasra inamaa yujaru bاlfatxa niyaabata can kasra ayib laba shay u noqona inuu isim mufrad yahay sidii ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub inuu yahay iyo jamcu taksiir inuu noqdo oo siiqatu muntaha aljumuuc oo masaajida marartu bimasaajida aad leedahay wa nadartu ilaa tamaathiila wa banaytu maxaariiba aad leedahay isimka sidaas ku yimaado mafaacil iyo mafaaciil wixii ku yimaada jamcu tagsiir waay wixii kalene isimkan hoos dhig aqbalaynin waxaa la leeyahay maalaa yansarif marka marartu biaxmada markaad leedahay albaaءu xarfu jar axmada ismu majruuru biاlba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabata can اlkasra lanahu ismu laa yansarif lanahu ismu laa yansarif ay laa yaqbalu jara bاlkasra walaa yaqbalu tanwiin laakiin limaada munica min asarfi baab dheer sagaal cilo iyo waxaa weyaan furuucaadkeeda kutubta soo socotan insha allah haduu ilaahay cumri nagu geey aan kugu fasiri doonaa marka taas hadda ha isku mashquulinin isimka maalayansarifki fi hadi marxala waa isim hoos dhigna aan aqbalaynin tanwiinna aan aqbalaynin markii la raba in lahoos dhigana kasra lagu hoos dhigaya niyaabatan canifatan liannahu ismullah yansarif waalmaanicu lahu min asarfi hadhowti baabkeeda kale ha kuu dambayso kaas waxaa weyaan alismu aladii laa yansarif waxaa kamid a eh, hadda fiiri wa arsalnaa ilaa fircawna rasuula ilaa xarfu jaray ahayd ila allaahi ila masjid alaqsaa waatan hoos dhigaysa sooma arkaysid wax kasta way hoos dhigtaa laakiin fircawn maxaa dhacay waxaa lagu leeyahy fircawn maal ayansarif waay oo isim cajami iyo caalamnimo laba cilo iska e, aruursaday waa noo imaan doontaa idi qaacida loo raaco leeyahy la barto marka ilaa fircawna alaleeyahy ilaa fircawni lama dhahay laakiin fircawna majruur biilah calaamatu jariil fatxa niyaabatan can kasri lannahu ismu laa yansarif saas unbaad hadda iska leedahay bas ayb waliljasmi calaamataani alsukuunu walxadfu isim marka waa ka baxday maanta waxaa lagaa rabaa isim kasta oo mucrab ah wixii lagu icraabi lahaa garatid liannahu isimka intaas kama baxsano inuu isim mufrad yahay inuu jamcu tagsiir yahay inuu jamcu mudakr saalim yahay inuu jamcu muana saalim yahay inuu asmaa khamsa yahay intaas kama baxsano ficil hadii u yahayna intaas aina kama baxsano ficil mudaaric baa mucrib maadi hada ma arkaysid ma soo ma aragti maadi ma arkaysid amar ma arkaysid kulaha mabniyaad waa meesha mabniyaadkay ku imaan doonaan marka maanta isim kasta oo la icraabo inaad icraabtiisa garatidaa lagaa rabaa waxaa kaa maqan waxa ka hormaray oo icraabtiisa keeni lahay unbaa kaa maqan laakiin way ku muuqataa maxaan ku iraahdaa wixii la icraabi lahay isimka markaa muxuu noqon karaa intan kuu soo sheega kama baxsanaan karo isim carabi ah intaas kama baxsanaan karo marka fiiri kaliimkaas hadda aan soo akhrina yaraanteeda iyo qiimaha ay leeyihiin isim kasta qur-aanka akhri haddaa rabtid aayad kasta markaad akhrisid asmaada soo kala baxbix mabniyaadkii un baa kuu dhiman mucrab oo dhan waad dhamaysay ayib marka hadda afcaashi aan gelaynaa waliljasmi calaamatani ficilka mudaaric labadu ismiga la wadaagsanay markii rafcada ahaydna waa lasoo wadaagsaday markii nasbada ahaydna ficilkii wuu soo noqday laakiin hadda walilkhafdi halaathu calaamaatin markii layidhi ficil mudaaric kuma jirin liannahu khafda ma gasho ama hoos dhigma jar ma galo markii waliljasmi la yirina ism soo arki maysid lannahu jasmaha wuxuu ku gaar ahay ficilka eh, eh, mudaaric waliljasmi calaamatani ficilki inuu majzuum yahay waxaa lagu garan karaa laba calaamo asukuun inuu reeban yahay ficilki iyo wlxadfu fa ama asukuunu fayakuunu calaamatan ou noqonayaa liljasmi reebtaanka fi lficli اmudaarici asaxiixi alaakhiri ficilka mudaaric oo aakhirka kafiyow ficilka mudaaric haddii alif iyo waaw iyo ya ou ku dambeeyo ou u dambeeyo ficil jiran waay aakhirkuga jiran yahay saddexdaas xaraf sideed iyo labaatankii xaraf saddexdaas wixii kasoo haray ficilkii u dambeeyana saxiix waay fiiri hadeertaan haddaad tiraahdeed yadcuu iyakhshaa iyarmi saddexdaas macnaha waxa weyaan yadcuu hadaan iri wixii lamid aho waaw ku dhammaan oo dhana ah lamid eh miaal ahaan waay yarmi hadaan ii yaqdii aa lamid eh yahdii aa lamid eh kulli wixii oo ku dhammaanaya hadda yakhshaa baan ihi yardaa aa lamid eh almuhim ficilkii alif u dambeeyo ama waaw u dambeeyo ama ya u dambeeyo waxaa la yihahdaa ficil muctal ah muctal aakhir saddexdaas xaraf ficilkiina wixii saddexdaas aan ahayn ficilkii u dambeeyana ficil saxiixa waa haddii lagu ihahdo yadhab ficilkaa saxiix miya amase waa muctal bada alif ma aha yana ma aha waawna ma saxiix waa yadhabu yasmacu yacqilu yafhamu yaqra'u kulligaas waa afcaal oo saxiix hadday cayn u dambayso hadday ba u dambayso hadday xa u dambayso hadday kha u dambayso hadday laam u dambayso yacqilu hakada ficilkaa waa lagu leeya saxiix marka ficilka saxiixa ah haddii in la jasmiye la rabo sukuun ah lagu jasmiyaa reebtiin waay maxaad leedahay inuu laakiin inuu jaasim soo galaa la rabaa lam yadrib lam yasmac lam yadhab lam yacqil lam eh, yakul lam eh, maxaan ku iraahdaa wahaakada ficilkii waa badan yahay lam yumin lam yufakir lam yaطir lam yajin wahaakada ficilka hadduu saxiix yahay waxaa leeyahy lam yadhab lam xarfu nafyin wa jasmin yadhab ficlu mudaaricu majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi asukuun bas hadhow faacil wlfaacilu damiir mustatir ama lam yadhab muxamadu iska dhe muxamed faacilay noqonaysa marka lam yadhab hadaad barata lam yacqil lam yasmac lam yadhab lam yakul lam yabki kulli waa lamid marka ficilkii haduu saxiixu laakhir yahay yujzamu bisukuun saas waay ayb taas waxa weeyaan alficlu asaxiixu alaakhir wa ama alxadfu goyntane fayakuunu calaamatan ou noqdaa liljasmi fi lficli mudaaric ficilka mudaaric almuctali aakhiri aakhirkiisa ou jiranay iyo wa fi lafcaali afcaashi buu calaamo u noqdaa alkhamsati shanta aheed alatii afcaashu rafcuhaa godaalkeeda bithabaati nuuni nuunta sugnaashadiisa lagu godayay marka wuxuu ku leeyahay ficilka mudaaric ficilka haduu uu saxiix yahay hadii sukuun lagu jasmiye wuxuu qof isweydiinayaa ficilka hadduu muctal yahay maxaa la samaynaya markaasuu leeyahy haduu ficilka muctal yahay xarafkii jiranaay baa laga goynaya ficilkii wuxuu ahay mathala dacaa yadcuu ramaa yarmi khashya yakhshaa yuu ahay ayib asigoo sidaas ah yakhshaa yadcuu yarmi asagoo saasee xaraf oo min xuruuf اljasmi geli waxay noqonaysaa lam yaksha lam yadcu lam yarmi xarafkii jiran ayaa la gooy goyntaas xarafka jiran la gooyay waxay calaamo u tahay ficilkan inuu majzuum yahay marka maxaad leedahay lam yaksha lam yadcu lam yarmi mid kastaba ficilka isku qabo yakhsha yadcu yarmi ficlu mudaaricu majzuumu bilam wcalaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila bas intooda saasay wada craab wadaagsadaan ha kala bixinin haddaad rabti inaad kala bixisid tan hore lam yakhsha majzuumu calaamatu jasmihi xadfu اlalifi tan yadcuuna xadfu اlwaawi yarmiina xadfulyaa waa dhihi karta waxay wadaagsadaan xadfu xarfi cilo hadaa tirahdana alif xarfu cilo waayahay waawda xarfu cilo waayahay yadi xarfu cilo waata intoodaba sidaasaad leedahay marka yani xadfu xarfi lcila daliilu calaa ana hada alficla majzuumun intaasaa loo jeedaa ficilka hadduu aakhirka ka jiran yahay meeshii sukuun laga rabay waxaa lagu jasminaa xadfu calficila markaasaa lagu leeyahay lam yaksha wlam yakhsha ila اllah lam yakhsha lam xarfu nafyin wa jasmin yakhsha ficlu mudaaricu majzuumu bilam wcalaamatu jasmihi xadfu lalifi niyaabata can الsukuun lianna waxa weyaan in kii kastoo la jasminaya in sukuun lagu jasmiya yaa asal ah marka xadfigii naaib u noqday waawdina sidaas oo kale markaad leeda majzuumu calaamatu xadfu lwaawi niyaabatan can الsukuuni لأnنhu ficl muctal lam yarmina waa lamid ko mida kale waxa weeyaan w fi اlأfعاali الkhamسة alatii rafcuhaa bthabaati الnuun afعaal الkhamسة markii in la godo la rabo maxaa lagu godi jiray bthubuuti الnuun taas waadix waaye yadribuuna ayadoo ahayd ficil mudaaric marfuuc bthubuuti الnuun wlwaaw faacil ko markii in la nasbiya la rabo maxaa lalahay nuuntaa la goynay lan yadribuu lan xarfu nafyin wanasbin yadribuu ficlu mudaaricu mansuubu bilan wcalaamatu nasbihi xadfu nuun walwaaw faacil waxaa lamidi markii in la jasmiye la rabanay oo waxaa laleeyahay lam yadribuu ficlu mudaaricu majzuumu bilam wcalaamatu jasmihi xadfu nuun walwaaw faacil su-aalaa imaan karta marka qofkii wuxuu isweydiin karaa haddii amhilatu lkhamsa markii in la nasbiye la raban xadfunuun lagu nasbinayo markii in la jasmiye la raban xadfunuun lagu jasminayo sideen ku kala garan karaa inay majzuum tahay inay mansuub tahay qofkii waa isweydiin karaa markaasaa lagu leeyahay arintaas sidaad mooday ma aha waxaa weyaan waxaad ku kala ogaan kartaa adawaadka wax lagu nasbiya ficilka mudaaric waa toban waa kooban tahay waana laguu sheegi doonaa oo waxa weeyaan an iyo lan iyo key iyo laamukey iyo xataa iyo yaa ka mid ah marka haddii uu ka hormara xarfun min xuruufi nasbi ficilkii mansuubaad leedahay oo tobankii ahay haddii ficilkii mudaare wixii lagu jasminay oo sideed iyo tobanka ahay oo lam iyo lama iyo alam iyo alama iyo man iyo maa iyo mahma iyo ay ku jireen hadday ka hormaraana ficilka majzuumaata ayuu lagu leeyahay marka waxaad ku kala ogaan kartaa ficilkan inuu majzuum yahay iyo inuu mansuub yahay waxa ka horeeya adawaatu nasbiya fayakunu mansuuban am adawaat اljasmi fayakunu majzuuman undur maala fi qowlihi tacaala fain lam tafcaluu walan tafcaluu lam tafcaluu walan tafcaluu waxaan leenahay ficilka horo lam tafcaluu waa لأnnahu taqadama calayhi lam walam min adawaati اljasmi wاlficlu yakunu majzuuma walan tafcaluu tafcaluudan mansuub waay لأnnahu lan a ka hormartay lan min adawaati nasbi ay noqon doontaa sida noo imaan doonto acrib haddii lagu yihahdo lam xarfu nafyin wa jasmin tfcluu ficlu mudaaricu majzuum bاlm wcalaamaةu jasmihi xadfu الnuun niyaabaة can الsukun lأnhu min amhilaة الkhamsa wlwaaw faacil ayib walan tafcaluu alwaaw xarfu caطf lan xarfu nafyin wanasbi tafcaluu ficlu mudaaricu mansuub bilan wcalaamaةu nasbihi xadfu الnuun niyaabaة can اlfatxati lأnnahu min amhilaة الkhamsa wlwaaw faacil sidaasaad u craabaysa marka adigaa la rabaa inaad kala shaandhaysatid haddii aad baabkaas sidaa u fahamtid casharka yaryarayso hal maalin ba hal kelima dhigo mithaalkiisa keensa min cindika hadhowti dambe waxa weyaan wixii way ku kala shaandhaysmayaan in sha allahu tacala wallahu aclam sal allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa ajmaciin